الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنه محمد بن كثير العبدي البصري ثقة عن أبيه عطاء بن الصالح حين سمريني aabbihiina xawaynu soo marray wuxuu yahay asaa bn malik aw bn yaziid can cabdillaahi bni camrin qaala jaءa rajulu nin baa u yimid ila اnabiyi rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi ji'tu waanimi nabi maxamedow ubaayicuka anoo kuula ballamaya ama saan beeca kuula galo cala alhijrati hijrood laga soo jiroodo gobolkii waddanka aa ku dhashay iyo meeshan joogay oon goobtaad joogtay usoo jiroodo madiine ah wa taraktu waxaan ka soo tegey abawaya labadii waalida ee dhashay yabkiyaani ayagoo ooyaya qaala rasuulku wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh irjic ilayhimaa labadii aabba ku laabo oo faadxikumaa ka qosli kama abkaytahumaa siaad oga wahisay xaalaynu soo marray xadiidka raqamka saddex tobnaad inu ku soo marray laakiin wuxuu ahaa can abi nucaym can sufyaan can abi nucaym alfadl bnu dukayn can sufyaan haddana waa maxay maxamed kaiir can sufyaan labadaa marka raawi baa isku mutaabaceeyey inay xadiid ka qaateen sufyaan athawri xadiidkuna min azawaa'id weeyaan xaynu soo marayn idan waxaa xadiidku tilmaamayaa fadliga iyo wanaagga uu leeyahay labada waalid in la raalligareeyo oo loo xisaanfalo oo la wanaajiyo xadaثna عlي بن الجacد بن cubayd الjawhري ثiqة habt rumya bالتashayuc أkhraجa lahu abu dawuud wاlbukhaarي qaala wuxuu ihi أkhbarna شhucbaة بن الxajaaج abu bistam alwasطي can xabيib ibn abi haabit xabيib ibn abi haabit waa min rijaal jamc waa nin iqo oo faqiiha wuu irsaaliyaa tadliisna waa lagu sheegaa laakiin irsaalku aad u badiya ama tadliisku waa lagu tilmaamay من رجال الجماعة قال وxuu uhi شheekhaa samictu abاlcabaas الأعmى almakiy الشhaacir waa nin maki ah oo shaaciro weliba magaciisa waxaa la yhahda asaa'ib saaib oo loo yaqaana ibn faruuq asaaib ibn faruuq waa nin iqa min rijaal jamaca can cabdillaahi bni camrin qaala jaءa rajulun nin baa u yimid ila nabiyi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninkaasoo yuriidu doonaya aljihaada halgan iyo muqaawamo iyo gaala in laska dhici faqaala wuxuu yihi nabig sal slam axayun ma nool yahay waalidaaka labada ku dhashay ma nool yihi axayun waalidaaka faqaala wuxuu uhi saxaabigii nacam waa nool yihiin faqaala sal ly slam fafiihimaa fajaahid fafiihimaa yani fi lwaalidayn labada waalid ee ku dhashay fajaahid ku jihaad oo ku halgan bimacnaa u ixsaanfal iyaga dhaqaale daryeel ogow noloshooda iyo wanaagooda ka warqab waxaa laga qaadanaya xadiidka inuu nabigu ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ixsaanka iyo biriga waalidka loo samaynayo inuu jihaad yahay bimacnaa maadaama uu fadli badan yahay nabigu jihaad buu ku tilmaamay waxaa kaloo laga qaadanayaa jihaadka markuu yahay fardu kifaaya uu yahay bimacnaa jihaadku markuu alabi yahay een annagu gaalada doonanayno een duulayno inagoo waddankeenna o dhan baa haysanno waxba naga maqnayn markaynu islaamka fidinayno een gaalada diinta gaadhsiinayn duulayno ee khaswi uu yahay markaa oo fardu kifaaya uu yahay jihaadku markaa iyada in loo baahan yahay idanka waalidka inuu waalidku fasaxo hooyada ku fasaxdo aabbaha ku fasaxo laakiin mar hadduu jihaadku fardocan yahay biijmaaci almuslimiin waalidka idan la weydiin mahayo wixii jihaada caalam alislaami maanta ka jiroo dhan caal idlaaq yurub iyo galbeed iyo bari iyo afrika o dhanna dhammaantii waa fardocayn wey fi dunyaa kuma ogin maanta jihaad fardu kifaaya la yidhahdo ma jiraan toddoba boqoloo sano ka hor baa ugu dambaysa bacdamaa ay sbain ama andalus gacan gaala gashay jihaadku wuxuu noqday fardocayn ilaa yowmina hada marka jihaadlaya fardulkifaaya maanta adduunka ma jiro ninka asagoo aaminsan jihaad ma jiro warkiis waa cad yahay laakiin ninka asagoo aaminsan jihaad baa jira jihaadka maanta adduunka ka jiraayay waa farbaxay waa in la kale ogaada hawsha ayib taas marka idan waalidka la weydiin mahayo waa sanay culamada caddeeyeen ibnu taymiya raxmatullah calayhi nawowi ibnu qudaama alxaafid ibn xajar dahabi ibnu cabdilhaadi eh, aimado dhan baa caddeeyey xataa noondir baa ijmac soo goriyey marka masale la og yahay ayib maxaa yeelay ayagaa laga raba inay baxaanba idanka laiswadiin maxay ta labadooda idanka laga doonaya labada waarida inay dhaqaaqaan laga rabaa oo safka hore tagaan maxaa yeelay waxaa la ogaada bilistiqraa maanta muslimiin ku gaalada uusan jirin kuwax marka lagu soo duulo ama beled marka lagu soo duulay gaalo u timaada iskaga filan ma jiraan idan muslimiintu dhan inay baxaan baa qasab ay ku tahay oo halkaa wada tagaan ayb baabu man adraka waalidayhi falam yadkhil اljanna wuxuu baab yahay ninkii labadiisa waalid nolol ku soo gaadhay oon janno gelin ninkaa asaga mahaw xuguma xadaanaa khaalid bn makhlad alqatawaani waa saduuq iyo min rijaal shaykhayn qaala wuxuu ihi sheekhaas xaafidka wuxuu raacanaya lahu afraad yani kharaa'ib buu leeyahay uu le infiraad xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal ataymi iqatu min rijaal jamaca qaala xadaanaa suhayl ibn abi saalix hallaynu soo maraynay can abiihi abu saalix dakwaan ninka loo yaqaanay mawla maymuuna mise mawla juwayriyu ahaa mawla juwayriye can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal can الnabi sal l slam qaala ragima anfuhu ragima wuu boorhoobay wey anfuhu sankiisi baa boorhoobay waa dhul dhacay ama waa habaar oo ha boorhoobo wey ayib maxaa yeelay aslu ragima waa dalla dalla ha dulloobo wey ruuxaas ha dulloobo wa alsaqa anfahu biruqaam wاruqaamu fi liqat اlcarab huwa turaab ruqaamka asalkiisu waa turaabka ayib carada wey marka raima ha boodhoba ama ha busugo wey ha ciidooba ha carobo anfu sankiisa ama raima eh, eh, oo maan ka dhigna habar oo bimacnaa maade raima war baan ka dhigna habar ama hamaar baad ka dhigna haddaad doonto raima wuu boodhoobay ama wuu habaasoobay anfu sankiisa wuu boodhoobay anfuhu raima wuu boodhoobay anfu bimacnaa ama ha boodhooba habaar buu noqonayaa ama bimacna khabar labaduba bimacnaa saxaabadu waa fahmeen nabigu inuu ninkaa ku sheegay nin balaaya ku dhacda uu yahay qaaluu waxay dhaheen saxaabadii nabiga dhegaysanay yaa rasuula rasuulka ilaahayo man ruuxa waa kuma ruuxa sankiisu boodhoobay ee khasaaray ee halaagsanay waa kuma nabigu wuxuu idhi qaala man ruuxu weye adraka soo haleeloo nool ku soo gaadhay waalidayhi labada dhashay cinda alkibari weliba weyne agteed iyagoo weyn ila waalidku markay xoog leeyihiin ay isku filan yihiin wayba roon tahayba markay yeeeenay taagda erayeenay da' u qabatay xaaladdu waa ka sii curusha waa ka sii daran tahay ayb cinda alkibari weyn agti aw axadahuma midkood soo gaadhay man adraka waalidayhi aw axadahuma ama labada waalidba hooyo iyo aabbo waa ku nool yihiin iyagoo waaweyn ama labada waalid ma noolayn mid baa nool aabbao dhan ama hooya nool oo fa dakhala naara naar galay nin labadiisii waalid nool ku soo gaadhay ama mid ka mida nool ku soo gaadhay kadibna naar galay ninkaa waa ina u dhammaatay bimacnaa waxaad rab ninkaa inuu ku janno taga labada waalid khidmadooda si kale uu khariban yahay labada waalidna ku urursadaw ixsaankooda iyo birigooda maal musaara ayagoo janna ku geli lahay idan labada waalidna waa gabay tii rabbina waa gabay naar ba u diyara markaa asaga sidaas wey fadakhala الnaar baabu man bara waalidayhi zaad allahu fii cumrih zaad allahu fii man bara waalidayhi labadii dhashay ninkii baarre u noqdaay zaad allahu rabbi wuxuu kordhiya fii cumrihi cumrigiisu barakeeya oo kordhiya baabkaas wuxuu ku yimid buu baab yahay xadaanaa sbaq isbaq ibn اlfaraj ibn saciid alأmawi ثiqaة abu cabdiraxmaan akhraja lahu albukhaari وabu daawuud والنasaaئي والtirmidi qaala wuxuu uhi sheekhaas akhbaranii ibn wahab cabdullahi ibn wahab alqurashi xadiidka laftirkiisu hadda uu sheekhu warinayo bukhaari warinayo jaamica cabdullahi ibn wahab buu ku jira raqamka boqol toban iyo kow <clears throat> halkaasuu kaga jira isagaa warinaya can yaxya bni ayuub alghaafiqi waa saduuq rubama akhطأa akhraja lahu اljamaca can zabaan ibn faa'id ninkan waa ضaciif اlxadiiث cinda almuxadisiin maca cibaadatihi wa salaaxihi nin cibaado badan oo khayr badan buu ahaa laakiin min xayu riwaaya nin aciif ah min xayu riwaaya nin daciif u ah maxaa yeelay iskeeni mayso xifdigaadu iyo aqoontaadu iyo cibaadada way kala tahay adoo qur'aan akhriska iyo cibaadada iyo soo jeedka iyo salaadaha ku fiican yaa lagaa cilmi badan yahay lagaa fahmi badan yahay lagaa caqli badan yahay waa mawaahibu rabbi qaba subxana wa tacaala ayb qaala wuxuu ihi can sahl ibni mucaad sahl ibni mucaad asaguna ibnu anas baa loo yaqaana sahl ibni mucaad ibnu anas waa nin asagu laa ba'sa bih laa ba'sa bih ilaa riwaayatu ibnu zabaan canhu riwaayatu zabaan ibnu faa'id canhu waa daciifa ama ruwaada kale ee iqaadka waxay ka wariyaan sa ibn mucaad wax dhiba ma laha bukhaari adabku ka wariya abu daawuudna sunankiisa tirmidi ibn maajada ka wariya can abihi aabihi oo macaad ibn anasa macaad aljuhani qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala nabiyu <clears throat> nebigu wuxuu yidhi man bara waalidayhi labadii dhashay ninka u baarihan sameeya oo baari u noqda bir waa maxay labada waalid in la karaameeyo loo xisaanfalo wey lana adeeco طaacatu اlwaalid wa ixsaanuhuma ayaa biri ah cuquuquna waa maxay waa ihaanaة اlwaalid wa ixsaanuhuma ayb tuubaa lahu laanjanna u sugnaatay ama tuubaa libaanba lahu ruuxa u sugnaatay tuubaa libaan baa lagu sheegaa faws baa lagu sheegaa shajara fi اljanna lagu sheegaa almuhim wax nasoo ku asaxay ma jiraan xadiidka bacd alculamaa ay saxiixiyaan rag baa daciifiyey si kastaba ahaatee waxaa way macnuhu ninka waa nin liibaano guulaystay wey ninka labadii waalid baari u sameeyo nin dhaga nugooloo u naxariis badanoo dar yeelo dhaqaaliya u noqda zaad allahu rabbi wuu kordhiyaa ninka asaga caza wajalla fii cumrihi cumrigiisu barakeeya cumrigaa loo kordhin bimacnaa laba tafsiir baa ku jirta culamada qaarku waxay leeyihin waxaa weeye waa loo barakay asagooba laga yaabo inuu konton ama afartan ama lixdan ba uusan gaadhin ama soddonba uu ku dhinto baa loo barakay ninna asagoo siddeeti jir gaadhay baan wax khayr quma loo qorin weligiiba muxuu ahaa nin uun barakalaawo oon shaqaysanin oon cibaadaysanin oo khariban ayib nina yaraantiisaa rabbi u barakay intaa soddonka sana loo barakayn cimri baa la barakayn bimacnaa cimriga haddii la barakayn sida adoo toddobaatan sano ama siddeetan ama boqol sano noolaaba xagga camalka lama noqonaya anaa waxay dhaheen ahee cimriga si toosaa ah loo barakaynaya tamdiid baa lagu soo dheerayn oo cimrigaadii ajalkaada marka la qoray yaa shardi ku xidhan yahay malagta waa la odhanaya hebel cimrigiisa ka dhiga lixdan waa goorma hadduu waalidkii baari u noqdo hadduu u noqon waayo hala laqmiyo afartan soddon nafta lagaga qaado shardigaasaa ku xidhan ba ajalkaada haddaad baari noqoto sooma ilahna ogey waxaad noqonaya musbaqan baa laga warqabaa idan baari baad noqotay cimrigii halka hore lagu talagalay ee shardigayd baa laqminhaya haddaad caasi noqoto kaba cad soddon ama afartan baa lagugu laqminhaya curdaandharir baa kugu dhacaysa labada tafsiirba waa la sheegaa weliba culm waxay ku sheegaan qowluhu tacaala yamxu llahu maa yashaa wayabit wa umu اlkitaab halkaa markay marayaan bay caddayaan almuhim xadiidkan daciif weeye maxaa yeel waxaynu soo marray zabaan ibnu faa'id oo daciif alxadiia ah ayaa ku jira meesha ninkaasaa ku jira nin saduuqa rubbama akhطana ku jiraan laakiin ninkaa way cilladu inkastoo xaakim iyo dahabi iyo mundiriba ay leeyihin xadiidku waa saxiix bimacnaa macnaha xadiidku tilmaamayo waa saxiix laakiin min riwaaya sanadku daciif weeye waana min الزawائd xadiiku waa axaadiiث aan ku imanin fi baabu laa ystakfiru liabihi اlmushrik wuxuu baab yahay laa ystakfiru dembi dhaaf rabbi u weydiin mahayo ruuxa muslimka ah ee weladka ah liabihi wa aabbihii almushriki ee gaalka ah aabbaha oo gaar ah ama hooyada oo mushrikada hadday dhimato ama ay nooshahay ama uu nool yahayba dembi dhaaf rabbi u weydiin mayso biriga kale ixsaan kale ahaa laakiin ilaahu dembigaada dhaaf ma dhihi kartid maa waa mushriga ilahay mushrig dembi u dhaafi maaye ayib laakiin ilaahu ina hanuuni waa dhihi kartaa taas waa duca loo baahan yahay xadaثna isxaaq ibn ibrahim ibn makhlad alxandali isxaaq ibn raahwiya ninka loo yaqaano imaamkii khuraasaaniga ahaa ee marwasiga ahaa ninkaas wey aqraanta ahay axmed bn raxmat ullah calayhi qaala wuxuu uhi sheekaas imaamkaas ahbarana cali bn xusayn ibn waaqid saduuqun yahim akhraja lahu muslim wاlbukhaariyu fi اladab wالsunan qaala wuxuu yidhi xadaanii abi aabbahay baa ii warramay oo ah xusein ibn waaqid almarwasi isaguna waa min rijaali muslim wالsunan wاlbukhaariyu tacliiqa waa iqa lahu awhaam can yaziid الnaxwi yaziid ibn abi saciid baa loo yaqaana magaciisa almarwasi waa iqaة caabid min rijaali الsunan wاlbukhaari fi اladab xadiidka noocana ariiqan waa dariiq caan ku ah fii kutub sunan marka la marayo cali ibn xusayn can abiihi oo xusayn waaqid ah can yaziid anaxwi can cikfa can ibn cabaas waa sanad mashhuur ah oo ay xadiis badan ku yimaadaan can cikrima maw ibn cabaas waa nin barberi asalkiisa barberi buu ahaa waa arday ibn cabaas nin mufasira wey aclamu attaabiciin aw aclamu asxaab ibn cabaas bitafsiir wey arday ibn cabaas ee makiyiinta ah ee ibn cabaas tafsiirka ka qaata ninka ugu aqoon badnaa way tafsiirka nin aad u qiimo badan oo cibaado badan buu ah bacd alculama waxay ku sheegeen inuu ahaa min asufriya oo khawaarijta qaybo ka mid ah oo ka mid ahaa laakiin xaafid xajar iyo keyrkii waxay leeyihiin lam tahbut canhu bidca wax bidca kama sugnaani ayib mana sugnaani ibnu cumar inuu ninkaa daciifiye ama caayey ayib intaaba waa xaafidku waa sheegay almihim waa nin iqa ah xaafid ah imaam min ala'ima oo waliba min rijaali jamaca can ibni cabaasin fii qowlihi caza wajal ibn cabaas qowlki ilahi wuxuu ka yidhi ima yabluغana cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma ufin walaa tanharhuma waqul lahuma qowla kariima ilى qowlihi tacaala kama rabbayaani sagiira aayadaas ibnu cabaas baa ka hadlay bimacnaa aayaddu cumuumkeeda wuxuu keenayaa ruuxa muslimkaa in labadiisii waalid ama gaalo ha noqdee ama muslimiin ha noqdee ama mid ha noqda gaal midna muslim ha noqdee loo duceeyo kulligoodba ducadiina waxaa soo gelaya istikfaarti baa soo gelaysa cumuumkaas sadan khalad oogu qaadanin in waayidoo dhan buu u yaallo ibn cabbaas fasiraya waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana ima yabluganna hadday gaarhaan <clears throat> cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma ima yabluganna falaa taqul lahuma waa jawaabteedi in shardiye ah maadu waa iska tawkiid madan imaada raacda waa tawkiid sida la og yahay marka in shardiyaha meesha ku jirta ima yablugana hadday gaaraan labadii waalid cindaka adiga agtaada ilmaha la dhalay alkibaara weynan iyo da iyo cimri bay gaarheen axaduhumaa midkood baa gaara weynanka oo cimriyey aw kilaahumaa ama labadiiba waa wad cimriyeen falaa taqul lahumaa ha ku dhihin baa labada waalid ufin uf iyo wixii lamida iyo balaaya kugu dhacdaiyo waxaa noqoya midnaba ha gulguulin wey ha u hanjabin ha gulguulin ayib ha canaamin waqul lahumaa qawlan kariiman hadal jilicsan ku dhabaalay ilىa qowlihi tacaala kamaa rabbayaani sahiira kamaa rabbayaani say isoo barbaariya ilah u naxariiso waqul rabbi irxamhumaa ka horrayse irxamhumaa alla u naxariiso li'anno alla u dembi dhaaf iyo alla u naxariisa kaga khatarsan ma dhihi kartid ruux gaala ilaah u naxariiso haddaad adoo og ruuxa inuu gaal yahay tirada alla u naxariiso waa kufri akbara mukhrij can millaw iska ilaa hawsha ayada hawl khatara wey gaal lama odhan karo allaw u naxariiso allaw hanuuni waa la ogolyahay ilaahayna qur-aankiisu ku caddeeyey inay naxariis xaaraam ka tahay gaalo jannana ay xaaraan ka tahay ilaahayna ka xarimayo markuu u naxariiso lama ogolo mamnuuc wey idan marka labadii waalid midkood hadduu mushrik yahay ama gaal yahay ma dhihi karta allah u naxariiso ibn cabaas wuxuu ku yidhi fanasakhathaa waxaa nasakhday aayaddaa bimacnaa waxaa khasistay wey waاnnasku cinda jumhuuri الsalaf huwa takhsiis nasiga inaga agteenna markuu usuulka la maraya macno kale u leeh laakiin shayga mudlaq ahaa in la qaydo shaygii mujmalkahaa in la caddeeyo tabiin lagu sameeyo shayga caamka in la khasiso dhammaan salafka waxay ku idlaaqaan naskhi naskhi bay iska yidhahdaan bimacnaa haddii aayaddii macnaheeda qayb ka mida ah, meesha laga saaray fanasakhada waxaa khasistay allatii fii baraa'a aayadda tooba ku jirta ayaa soo reebtay waa maxay maa kaana lilnebiy nabiga ooma ahaanin oomana bannaan iyo wاladiina aamanuu inta allihi rasuulka rumaysa an yastakfiruu inay dembidhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ah walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa kuwa qaraab oo saaxiiba aayadda waxay kuso degtay sida loogaya macruufka ah geeridii abu aalib bacd الriwaayaat cinda almasaajidna nabi maxamed hooyadii markay dhimato nabigu yuri sal slam uu dabcan inuu dembidhaaf u weydiiyo kama fii saxix muslim wغayri waa la sheegaa laakiin asal waxaa weeye in abu aalib aayad ku soo degto astakfirana laka maa lam unha canka min bacdi ma intii kadib tabayan ay u caddaatay lahum muslimiinta iyo nabiga iyo kuwa rabbi rumeeyeyba annahum mushrikiintaas ama qaraabada inay yihiin asxaabu اljaxiim la yidhi nabi maxamed iyo intaad la rumaysay ooma banaano mushrikiinta inay dembidhaaf u weydiiyaan ama yidhaahdaan allah kuu naxariiso mushrigaas qaraaba allah ka dhigo aabbaha allah ka dhigo adeerka allah ka dhigo hooyada allah ka dhigo laakiin <clears throat> min bacdi ma tabayana intay cadaata kadib lahum lilmuslimiin walilnabiyi walilmu'miniin annahum yanii qaraabadii iyo mushrikiintii inay yihiin asxaabu aljaxiim aayaddu saas bay ku timi marka macnihii hore waa laga soo laabtay wey oo ayadda waa mansuuka calaa curfina laakiin waa ayadda takhsiis baa galay waa nas makhsuus ah aayadda dambaa mukhasisa ah aayadduna caamay waa la khasisay macnahaasaa meesha ku jira ayib waana laga jawaabay nabiyulahi ibraahim istikfaarta aabbihii u sameeyey fii suurati almumtaxina iisoo qabta wama kana istikfaaru ibraahima liabiihi ila can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduw lilah tabara'a minhu ayaddana waa laga jawaabay nabi waa loo caddeeyey hadday nebi ibraahim ba aabbihi aazaru dambidhaaf u weydiiyey qur-aanku waa ka hadlay arrinta waxay adbala arrin khaas ah ibraahim istikfaartiisa waxay intuusan ogaanin duqu wuxuu yahay ama u cadaanin ama laga reebin falama tabayana lahu annahu caduw lilah tabara'a minhu sidoo kale marka lama ogolo waa dhaweyd baa nin dhintay muxuuha isheeg baalkii boobkii faatikaanka faatikaankii muxuuha ah magaciisa boob john walaahay kagu dhacay almuhimkaa markuu dhintay wadaadda xoogo sakatiyeyo u duceeyey sida yuusuf alqardaawi iyo rag lamida ah u duceeyey oo naqligoodin weliba la keenay kadibna markii lagu qabsaday yidhi anu waxaan u jeeday ilaah ugu naxariista buu idhi hana ka abaalmariyo bimil ma qadama lilbashariya waxaa la bashariyadeen mxuu aha bob jon muxuu hormariyey waxaan gaalnimo ka ahayn muslimiintu tansiirin jiray dadka muslimiintu diinta ka saarhayay gaalnima u sacaynaya ma waxaan shar iyo fasaad in bu ka taliyey anig hawshaa arrin khatara wey ninka loo yaqaana shaabudiin alqaraafi kitaabkiisa alfuro iyo abulxasan alashcari kutubtiisa qaarkood waxay caddeeyeen ninkii gaal ninkii dembidhaaf u weydiiyey ama allah u naxariista yidhaahda ama jazaahu allaahu khayra yidhaahdo gaal la ogyaha gaalnimo ku dhintay inuu yahay kaafir bilahi alcadiim bay caddeeyo iska yidhahda hawsha ayada yacni dadka muslimiinta ku dhex nool gaalada sida inagoo kale inta badan waxaa daciifa walahoodaa daciifa barahood inay gaalada ka beri noqdaan oy gooyaan oo shisheeye ka dhigtaan way daciiftaa walaalaan baaad ka dhiganba marba haddaad luqadiisi garato ood fahantaan ood magaciisa taqaano oo halkaan badmooday sida muslimka loola dhaqmo mushkilo wey midka weligii aan gaalka aragee miyiga jooga ee iska aaminsanba allow gaal yaa kufsi kala goysiday kaasaa ku dhaama ibnu taymi raxmatullahi alayh wuxuu leey fi kitaabkiisa loo yaqaana iqtisaad almustaqiim waxaa istiqraa' iyo taxqiiq lagu aragoy ruuxa muslimkaa inkas ninka muslimka gaalada ka fog mar kastoo gaalada aad ka fogaatodan aragooda la kulmo miyi iyo magaalaad kala joogtaan weligin baad is arag marka ay xaaladu sidaata waa markaad gaalnimada ugu necabtahay buuri muslimka caynkaas ayaa iimaankiisu kaamil yahay weligiisu kaamil yahay berigiisu kaamil yahay muslim oo dhan bu walaal ka dhiganoo walaalkii caddiin iyo madowba gaaloo dhanna caddiin iyo madow faranji iyo afriiqi kulligii wuxuu haysaa in baacudiya bel kala goyi doonaya laakiin wuxuu leey muslimiinta waxaa ugu imaan daciifsan qolyaha gaalaa ku dhex koray ama dhex jooga wa bilcagsi waxaa kaloo la ogaaday buu leeyahay gaaladu mar kastay ku dhex dhaqmaan muslimiinta way ka dabacsanyihin kuwaa muslimiinta weligood arag ninka gaalka markuu muslimiinta ku dhex dhaqmo dhaqankoodii buu qaadanaya akhlaaqdii muslimiintu qaadanaya muslimiintu inay dad wanaagsan buu ogaanayaa wuu ka dabacsan yahay gaalka aan weligii muslim arag sida muslimkeennu aan gaal weligii arag gaalka u necab yahay iyo gaalka weligii aan muslim aragna muslimiinta u necab yahay labadaa nin baa marka meel fiican wada taagan soo maa ninkana gaalnimo fiican buu dhex joogaa aad u sarrayso oo boqolkiiba boqol ah ninkan kale muslimkana muslimaan fiican oo boqolkiiba boqol dhex jooga labada u daciifta waa kuwa haddii la fiiriyo labadaas dhex galay labadaas wey marka hawshaa la iska ilaaliyo yaan la milmin yaan la milmin ayib xadaana <clears throat> baabu biri lwaalid اlmushrik <clears throat> wuxuu baab yahay waalidka mushrika in baarimo loo sameeyo haddii la yidhi istikfaar iyo dembidhaaf looma weydiin karo waalidka mushrika ama allow kuu naxariisa lama dhihi karo taa macnaheedu ma aha waalidka mushrika ha la gooye ma ah waa la dhaqaalayn waa la beeli bal inaad nafaqayso hooyada oo gaal ah <clears throat> ama aabbaha oo gaal ah binshaay waajib wey si looyidi ixsaan ha loo sameeyo wax takhsiisa ma jiraan takhsiisku wuxuu galay xagga in loo duceeyo dhaaf loogu duceeyo ama naxariis loogu duceeyo ee ma aha in la biiro ama la wanaajiyo ama la bariiriyo taa lama diidano xadaثna mxamed bn yuusuf ibn waaqid iqaة faadil waxaa la yihahda wuxuu ku gafaa wadaadkan axaadiista thawri uu ka wariyey sufyaan thawri wuxuu ka wariyey laakiin wmaca dalika waa muqadam calى cabdالraزaaq waa ninka fiican wey waa min rijaal jamaca qaala wuxuu uhi mxamed xadaثna israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq الsabici min rijaal jamaca iqaة xujaة kulima bila xuja qaala wuxuu uhi xadaثna simaak ibn xarb simaak ibn xarb waa saduuq waa nin saduuqa xasan alxadiiث ama صaxiix اlxadiiثa ila ana riwaayatahu can cikrima khaasa muطariba ama wixii kale waa nin iqa ama saduuqa wey fakana rubama yulaqan fayatalaqan can muscab ibn saciid muscab bn sacad bn abi waqaas waa iqa xuja min rijaal jamaca can abihi aabihi oo sacd bn waqaas ah sacd bn waqaas qaala wuxuu yihi saxaabigaas naزlat fiya arbacu aayaatin min kitaab اllahi tacaala muscab bn sacad waa taabici jari min iqaati الtaabiciin sacd bn waqaasna waa saxaabiga jilkaad garanaysaan saxaabiga wuxuu leeyahay naزlat fiya waxaa igu soo degtay yani fii shani wey aniga arrimahayga waxaa ku soo degay arbacu aayaatin afar aayadoodoo min kitaab اllahi tacaala ka mida kow aayadda koobaad iyo qisada koobaad kaanat ummii hooyadu waxay ahayd xalafa tii dhaaratay maxay ku dhaaratay anlaa ta'kul walaa tashrab inaysan waxba cunin waxana cabbin hooyadii waan soo maray magaceeda waa loo jira xamna binti xarb miyay ahayd yani abu sufyaan bay ilmaadeer ahayn hooyadii xamna iyaa la ohan jiray asagii nin le cumaar ayaa wada dhashay oo markaa walaala aha isku hooyo weliba ah anlaa taakul walaa tashrib inaysan waba cunin laa taakula walaa tashrib inayn waxba cunin waxaana cabbin bay ay ku dhaaratay waa dhib badan maxaa yeelay mabda'eeday ku adagtaa oo ah gaalnimada ah ajcalna ilata ilahan waaxidan bay taaganta in hada la shayn cujaab xataa u faariqa ilaa aan ka taga bur haddaan sacad ahay muxamadan ilaa muxamed diintiisa ka taga wey aan ku kufriyo arrinta wuu diida waa kii aan soo mara muslim uu sharxay fii saxiixi markay saddex maalmood iyo saddex habeen biyola'aanay ballaanahayd oo ay naftu qabatay way tiri sacadow diinta aad sheegaysaad rumaysaed aad raacday iyo nabiga aad raacdadu sheegayso miyaysan ku amrayni saad ii sheegtay in waalidka baari loo noqdo oo loo ixsaan falo haa sohooyada amiyey haa haddee baari iyo diinta iskaga bax tiri xur hooyo tan maaha kii iskaga baxay beriga aad leedahay in diinta laga baxoo la gaaloobo ma awoodna arrintaa kuma lihi arrintii markaan diiday oo uu ku adkaaday wiilkeeda cumaara ayaa biyo ku qasbay biyihii baad buu siiyey xorta hooyo ninkan dhaqaaqaya isku dhimanin buuri ninkan dhaqaaqahaya ma ahe ha dhimanin bacd riwaayaat oo asxaab siyar ay sheegeen almaqaazi waxay tilmaamaysaa wuxuu yidhi sacad hooyey aduu xaabadsiinaya saddex beriye ilaahay baan ku dhaartay haddii boqol nafood lagu geliyo boqol nafood oo isbeer ah lagu geliyo oy tiimo markaa baxda buuri tiimo markaa baxdo ballankile baan diinta ka laabayn ha dhimanin buuri naftaa u dhimanin waa mowqif adag wey moogta adu hal naf baabad leeda oo isbeer lahayn buuri oon soo noqoshanayn boqol haddii lagu geliyo siid istabajooga mid kasta markaaga baxda buuri ballankile diinka noqon maayo biyahaadi baadkaada iska dhamaaninba yaan qadar laga dhamaysan marka cumaara markasaa ugu qasbay biyaha ugu qasbay arrintii ilahay baa ka jawaabay faanzal allahu caza wajal ilaahay baa wuxuu soo dejiyey wain jaahadaaka hadday kugula dagaalamaan labada waalid ilaan wasayl insaanaad ka horraysay xusniga ixsaanka la sheegay aayaddu sheegtay ma in gaalnimada iyo cisyaanka lagu raaco wain jaahadaaka hadday kugula dagaalamaan muslim labada waalid calaa an tushrika bihi inaad ii sharig maa laysa laka bihi cilmu waxaan aqoon u lahayn falaa tuطichuma ha adheecin baa lihi ha ka yeela arrinta ayada ah bal nabigaa sii caddeeyo ma shirki basa maya laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq aayaddu haddaad dhihi lahaydba qur-aanku shirki buu diiday nebi maxamed baa idafka u gooye oo ruux makhluuq ah ama waalid ha noqdo ama walad ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo wax macsiyaa lagu yeeli maayo lagu raaci maayo dheg jalaq loo siin maayo laa aacata limaluuq maluuq adheecid iyo yeelid iyo ma laha fii macsiyat اlkhaaliq ayb wa saaxibhuma haddii lagu yidhi shirkiga iyo cisyaanka haku raaci hana ka yeelin ma goynaynaa maya wa saaxibhumaa kula saaxiib kula dhaqan baa laydhi fi dunya adduunka macruufan sii wanaagsan biilkooda sii bariidi ka warqab waxay u baahayeen u qabo waalidkaa wey hilibkaadi weeye bar ka midaa tahay way ku dhaleen diinta unbaa masaa'il idinku kala fogeysa khaasa mooyeen nasalku welima geyn ayib idan marka diintada ka tanaasuli maysid qaraabanimadkii iyo walad iyo wiil inaad ka tegi maysid yani shareecadu waa qawaacid ka mid ah. tahay ayib yani wixii meesha ku jira sharcigu curfi ama wanaag aha goyn maayo wixii xumaanun baa go'an xumaantan baa wanaag ma rem ayib alleh ku abuuray inaad caasido lama ogolo waalid u caasido mamnuucu waalidka iyo aduguba rabbi baa abuuray cibaadada isagaa iska leh inaad arrin alla goysood caasido waalidka dartii mamnuuc wey allana xidhiiri xaqiisana si waalidkana xurmee intaas wey hadday isqaban weydo soomaa xurmadii waalidka iyo ti rabbi iskeeni weydo waalidkaa gu'i warku waa saas inta laakiin lasku wada kada lasku wada hayaa ibn wuxuu raxmatulla calayhi aayaadka sheegaya wasayn lisaan oo dhan iyo wacbud ilah walaa tushriku bihi shay bilwaalidayn ixsaana ayadaasoo dhan waxaa culummadu ku tageen buuhi in cumuumka aan la khasisin bimacnaa in ixsaan loo falo oo la masruufo oo la dhaqaaleeyo oo laga warqabo oo la daryeelo la ogaado waalidka waa caam la khasisi maayo takhsiisku wuxuu galay inta macsiyada ah, ah. waaniyu qisada labaad ama aayadda labaad ee igu soo degta aniga inii kuntu waxaan ahaa buuhi ah, akhadtu kii qaatay sayfan sayf baan qaatay acjabanii ajabgeliy u bogay bui maalikii badar wey maalikii badar khanaa'imtii la soo ururiyey intaan weli la qaybinin rabbina uusan ka hadlin subxaana wa seef quruxsan baan ka dhex qaaday buui aad onagu bogay oona tan intaad jeefka gashato bal maa ku dagaalanta xoolaha kale int dadka la qaybsadaani seefaan u bogay baan qaaday maalinkii ee badar ayaan qaatay bu seefta marka nabiga la soo aaday nabi maxamed middan ma aragtaa aniga uga ogow tasu ma aragtid la qaybo kuma jirta ogow sacad baa iska warkaasaa nabiga oola imid ini kuntu waxaan bih ahadtu kii qaatay sayfan sayf acjabanii cajabgel ubogo aad u quruxsan faqultu waxaan ya rasuulka ilaahayow habli ii haadaa seeftan seeftan ma aragtaa haa isii lannu madaxweyne muslimiinta adiga wey rasuulka adiga wey howlahan adaa maamulhaye seeftan iskaga leexay wow adig wixii kala qayn fanazalad waxaa soo degtay yasaluunaka can alanfaal yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can اlanfaali can alghanaa'im alanfaal waa jamcu nafal nafalkuna waa ziyaadada wax dheeraadka ah maxaa yeele haniimadu waa xoola dheeraad oo rabbi baneeye subxana wa tacala wasiinta u baneey ayib yasaluunaka waxay ku weydiinaya can alanfaal haniimooyinka ku weydiinaya yani can xukmi alanfaal wa can shaani alanfaal qul ilanfaalu lilah baa layidhi yani xukmu hanaa'imta xukunkeeda iyo qaabka loo qaybin iyo cidda la siin ilaahaya nabiga u taallaa dhiga horta saacadow seebta dhig kadib nabi maxamed qaybintiisa sug biyoboobka jooji say adugu sababtaad ugu bogtay muslimiin badan ugu bogaayaan keligaana rag maayo rag waa la fara badan yahay saddex boqol iyo dhowr baa la yahay dhowr iyo toban dhib baana sababteed uga noqo marka suurat alanfaal bilowgeeda hore ee xaaladda laga hadlayna anay igu soo degteen idan fataqu llah waaslixu daata baynakum xoogii khilaafka yaraa dhex galay saxaabada beer timid qaybta nabiga ilaalinaysay ee carishka waardiga ka haysay <clears throat> iyo qaybta gaalada baacsatay jebisay iyo qaybta khaniimada ururisay waardiyey saddexdaa kooxood ba iskhilaafay oo koolkaasta waxay jira annaga hawshan ku fiican annaga u xaqleh ima waxay nebi maxamed baan waardiyeyni madaxweynaha waardiyeyni idinkoo gaala cashay haddii nabiga intii loo soo dabamaro kow laga siiyo maxaad sheegi lahaydeen war xoolaa iskaga leex nimanna waxay dhaheen niman yahow nabigu madaxka dhigeene nimanka dhiiggoodu daatay oo go'ay ee gaala bacsaday ee xoolahan soo rida annagu ahaa nimanna waxay dhah haddaan annagu ururinin oona aantatabinno oon soo qabanno oon yaa xagge lagu arki lahaa war xoolaha iskaga leex way isqabteen saddex fattaqu lah waslixuu daata baynakum arrintaana ilahay ba subxana tacala ka hadla almuhim arrinta haniimada arrinteeda in nabiga loo daayo alla loo daayay kitaabka qur-aanka looga dambeeyo xukumka la sugana anay igu soo degtay buui seebta aan qaataybaana ka dambaysa waaalia <clears throat> aayadda saddexaad inii maridtu waan xanuunsaday waan jiraday fa ataanii rasulla rasulka ilah baa ii yimi isagoo booqanaya faqultu waxaan yaa rasuulka ilaahayow inii anugu uridu waxaan doonaya an aqsima maali maalkayga aan qaybiyo qaraabada u qaybiyo adeerkay eeddaday abtiyaashay dadka qaraabada inaan ku farraqo ila waa socdaay afa uusii ma dardaarmaa binisfi kala barh xoolahayga xoolahayga intaan laba islidaa ka dhigon kala jabiyo kala bar qaraabada ma siiya faqaala nabig wuxuu hi laa maya kala bar lama ogolo faqultu waxaan idhi aثulث uluiin bu weliba soo maray nabigu waa ka diiday ulu buu soo istaagay saddex meelood meel saddex boqoloo neef hadday yihiin boqol soddon hadday yihiin toban saddex guri hadday yihiin guri saddex meelood meel wey saddex dobeel dobeel baa loo baahan yahay ama saddex meelood dhig waxaa tiraadaba fasakata nabigu waa iga aamusa cabaar fa kaana aulu wuxuu ahaa bacdahu bacda istiftaa'ili rasuul jaa'izan maalinka laga bilaabo buu i uludka in la daadaa waa nabigu intuu aamusay yuhadana wuxuu yidhi aulu kaiir aulu dardaaran ulu kaiir ayib xataa xadiidkii fi saxi bukhaari garanaysaane xadiidkii walaalkii ilbaai sacd ibnu hawla odhan jira asaguna macnaha waa ku yimi macnaha waa ku yimi fakaana aulu wuxuu ahaa bacdahu bacda hada alamr ama bacda hada alqowl jaa'izan mid bannaan buu ahaa idan marka in ruuxa muslimka ah loo banneeyo markuu dhimanayo iyo hadduu nool yahaana xoolihiis saddex meelood meel bixiyo jaa'is buu noqday buui laakiin waxaan khilaaf ahayn <clears throat> oo ay adilo badan tilmaamaysa khilaafaa ku jira laakiin sida raajix waxaa wey ruuxu markuu nool yahay xoolihiiso dhan buu bixin kara isagaa xor ah intaad nooshay meel aan lagaa haynin ee degdeg leedahay xooladaa dhammaan waad ku bixin kartaa fii sabiil illah laakiin markuu filidku waajibahayo markay xadgubasho tagto markaad ilgeeriyaad yeelato oo lagu soo gaadho oo doonaysa inaad dardaaranto markaa wey markaa ulid ka badan laguma ogolo saddex meelood meel baad leedahay labada kale warase iyo casabaa iskale iyo qaraab ulidkaadu ama xerta sii ama masaajidda ku bixi aday kuu taalla saadoonta u maano laakiin ulidkaa ma siin kartid ruux wax dhaxal laa wasiyata lawaari wey ulidkaa waxaad ku bixi meelo kale muslimiin kale baahi muslimiineed masaalix kale laakiin ruux asagoo waaris ah oo xoolihii aad ka tagtay dhaxla hayaay lama ogolo uludka inuu aad u dardaaranto waraabica aayadda afraad waxay ahayd saa dartee ibnu eh, eh, cabaas wuxuu odhan jiray axaadiisan fara badan nabigu uu koonsaday uludka xoogow ka yar aamusay gooska ku qabto markuu arkay wuxuu dhihi jiray waxaan jeclahay muslimiintu inay hoos oga dhigaan dardaaranka uludka oo ay afar ka dhigaan rubuc ka dhigaan wadidtu low ana annaasa haduu min aulud ila rubuc buu odhan jiray maxaa nabiga aamusay kadibna intuu aamuso xoogu yar qabtay yuu nabig wuxuu ihi waulu aulu waulu kaiir bimacnaa waxaa ka muuqata nabiga xoogu inuu xoogow jirka iskeliyey uludka xataa inuu yar badan yahay oo nabigu jecel yahay in warasada xoolo badan loola tago adaad xoolaba ka tagayso marka ibn cabas wuxuu odhan jiray fiqigu kale waa meesha wuxu odhan jiray waxaan jeclaan lahaa ruuxa muslimkee dardaarmaya inuu dardaarmiisa ka dhigo rubuc afar meelood meel saddexda kale alaaa arbaac oga tago warasada waraabicta afraad ee aanay ugu soo degtay waxaa weeye buuri <clears throat> inii sharibtu waxaan cabbay alkhamr khamran cabbe intaan w la xarimin wey intaan khamr la xarimin n qur-aanku uusa ka soo degin inama alkhamru walmaysur aan laga hadlin bay ahayd maca qawmin rag baan la cabbay lianna alqowm fi luga alcarabiya waxaa weye alrijaal sida haalibka qowm haddii la idlaaqo raggu ku dhacaa marna dadko dhan baa la iskaga idlaaqa meel ansar rag ree ansaarad baan khamre la cabbay buuri fadaraba rajul baa igu dhuftay ninbaa garaaco igu dhuftay minhum ka mida ah. anfi sanku bartaa sanku igu dhuftay buu ilana khamraysan mawti meel kaaga guyi maaye gacantuu qaadi meeshii kaaga hagagto arkahaya ama madaxu kugu dhufan ama ishuu ku jirin asay u taalla fadaraba rajul nin baa garaacay oo minhum ansaartii aan la cabayey khamrada ka mida ah, anfi sankayga bilaxyi jamalin riti degalkii labada aqal ee waaweyn mid intuu fuuqsaday iyuugu dhuftay buui artimuta laba degal bu labada qalo waaweyn marka horena madax geeacbaay madaa riti madaxii ama neefgela madaxii intay soo karsadeen shiilee baa meesha u saaraa oo saan u saaraa markaasa khamradan ku cabayen hilibkana goosanhaye qalkii ritigun buu qaado madaxa ku jabiyey san ku jabiyey ayib qole waxay dhaheen laxya jamalku waa meel maka korkeeda ama madiine korkeeda nabigu maalin isku toobay laakiin ma aha meel magaceed waxaa weyaan riti qalkii wey waaa muslim baa caddaysay faأkhada <clears throat> rajul axada laxyay ra's madaxa labadiisii degal qayb ka mida yuu aaday lafdigaasa cadayna fadarabanii bihi riwaayada muslima caddaynaysa <clears throat> marka mawdic iyo makaan magacii weeye meesha waa ka baxda <clears throat> hadda laakiin riwaayadeennu labadii labadii degelba inuu ku dhuftay bay u muuqataa lakiin riwayada muslim baa caddaysayoo hal degel wey lannu laba degel wadatad lagugu dhufto waa halisba laxyu bilaxyi jamalin kiti labadiisii dagaal ama labadiisii al waxaa tidhaadaba ayuu ugu dhuftay sanku igaga dhuftay hadde meesha ninkaas uu howgahaya sankeena waa jabhayaan baylata faataytu nabiya <clears throat> nabigaan u imid anu iga daadanayo wuxuu nabi maxamedow namirkan ay gaali yaasaa ku galay qoom min alansaar xaggay fadheen meesha ayada maxaa dhacay khamraanu cabnay markaanu wada sarqaannay haddii eber baan iska dhignay alasbaabeeyey nima nin buu dilahaya faanzla allahu caza wajal rabbi wuxuu soo dejiyey taxriima alkhamri ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camal الشhayطaan faاjtanibuuh inama yuriidu الشhayطaan waa laga warran marka intaasoo aayadood baa ay ugu soo degtay buu hi afarta xaalab muhimaddu hadda waxaan ka rabna waa maxay wain jaahadaaka baabu biri اlwaalid اlmushrik wey waalidka mushrika in baari loo noqon oo la dhaqaalayn oo loo xisaanfali baa laga raba xaggay kaga jirta wa saaxibhuma fi dunya macruufan shirkiga ha ka yeelin hana kudan raacin laakiin intay nool yihiin adduunka joogaan ixsaan u samee waalidkaa weeye laakiin shirki lagu raaci maayo halkaasuu bukhaari ka rabaa saa dartee xadiidkao dhan buu soo wada keenay raxmat ullah calayh xadaana alxumaydiy cabdulahi bn zubayr alxumaydi <clears throat> waa alqurashi waa waxaa la ajalu asxaab ibnu cuyayna sufyaan cuyayna ardadiisa ninka ugu qiimo badan wey bukhaarina hadduu xadiid ka helo cinda alxumaydi kaana laa yatajaawazu muusan dhaafi jirin ba lyada xadiika laftirkiisu musnadkiisu ku jira musnad alxumaydi buu ku jira xadiidka laftirkiis canhu bukhaari <clears throat> ayb xataa bukhari wuxuu kaga warinaya xata fi saxiix xadaana alxumaydi xumaydi baa noo warramay qaala wuxuu hi xadaana ibnu cuyayna sufyan ibnu cuyayna alhilaali qaala wuxuu hi xadaana hishaam ibn curwata eh, eh, ibnu zubayr qaala akhbarnii abi oo curwata ibnu akhbaratnii asmaa curatun zubayr asmaa maxay u tahay hooyadii waa musaafartii haye sharif hooyadiis wey lannu asmaa bint abibakar zubayr bn cawaan baa qabay oo carruur dhashay laakiin taa waxay ku xidhan tahay in la ogaado in cabdullahi bn zubayr iyo ay curwo iskuhooye ahaayeen hadday iskuhooye noqdaan hawa hooyadii laakiin hadday iskuhooye noqon waayaan fashil baa meesha ka jira anugu hadda ma xaqiijin karo in iskuhooye in kale ma sheegi karo ayaaba eh, muniir maadaa cindak ayo sheekh cismaan ma ma xusuusta kolley almuhim asmaa bint abi bakr asidiiq ya h war dhammaada wey warkaa saxiix wey waxaa sugan laakiin si fiican war waa inuu u geli jiray caaisha taa marka waxay ku iman kartaa inay asma dhashay inay asma dhasheeda ku iman karta akhbaratni asmaa bint abi bakr hadda ku waan tilmaanay dhowr koor waxaan nidhi innaga ka soomaaliaan curfigeennu in aabbaha ama hooyada aad magacee mutaxan ku sheegtahay idabdaraynu aragnaa haddaynu ka soomaalinahay ruuxu inaad tiraahda hebel wuxuu yidhi aabbaha magaciisa ad ku sheegto ama hooyada magaceeda mutaxan ama eeddada ama hareerta magacii aad ku sheegto odoon dhihin eeddaday hareertay hooyaday aabbahay hebel aan dhihin magac mutaxan inaad sheegtahay innaga agteenna xoogo waxay u muuqataa caasinimo ama ama laga habboon yahay laakiin curf alcarab weliba cahdigaas ayaga dhaqankooda dhib oma aysan arkaynin in aabbaha ama hooyada aad magaciisa ku sheegto marka waa labadaa curfi baa jira ayib waa inaad markaa la socotaan hadda curfigood ma qaadana anagoo baabkam ka baxnaa mise curfigan fiican baynu ku daysanayna waa curfi fiican waa wanaagsan waa ixtiraam marka laga laaban maayo ahbaratnii <clears throat> asmaa bint abibakr baa ii warrantay qaala waxay tidhi atatnii waxaa ii timid ummii hooyadee raakibatan iyadoo wax jirinaysa iyadoo kaalmadoon ah kaalmadoon raakiba bimacnaa aamica fi sila markay ka timid madiinay ogu timid xilligii sulxi xudaybiya lagu jiray weeye sida fii saxi bukhari wa hayri ku sugan atatnii ummii hooyada baa ii timid raaqibatan iyadoo xoolo doonaysa wax doon ah fii cahdi الnabi xilligii nebi moxamed salawatu llah waslaam alayh fasa'altu الnabiya nabigaan weydiiyey oo maxaan idhi asilaha nebi maxamed ma xidhiidhiya hooyada ilan gaale ee muslim ha kala baxaan baa layidhi waa la kala go'ay col xeero xiidhaan la yahay ballan baa u taalla cahdi baa lagu wada jiraa hooyadooda mushrigada oo gaal ah ayaa timid ayib ma xidhiiriyaabay gabadhou tiri marka saxaabiyaddu fal aysan nabi maxamed u weydiinin xukunkiisana aysan garana kumaysa dhaqaaqi su'aal baa nabiga weydiisay qaala nabi wuxuu yahay nacam xidhiiri waa in la xidhiiriyo ila bukhaari wuxuu soo baabaystay baabu biri waalid اlmushrik qaala ibnu cuyayna wuxuu yidhi faanzl allah caza wajal wuxuu soo dejiyey fiiha yani fii shani asma bint abi bakr ama fii shani umi asma laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum aayaddaasa soo degtay suurat mumtaxinad garanaysaan inama yanhaakum allah can اladiina qaataluukum fi اddiini waأkhrajuukum min diyaarikum wadaharuu calى ikhraajikum an tawallahum wman yatawalahum faulaa'ika hum الظaalimuun ayib aayaddaasaa la soo dejiyey laa yanhaakum اllahu rabbi idinka reebi maayo can اladiina yani can silat اladiina wey ilaahay subxaanaه wa tacaala idinka reebi maayo inaad xidhiidhisaan gaalada lam yuqaatiluukum fi اddiin diinta idinkula dagaalamin gaalka colka aan ku ahayn een diinta kula dagaalamaynin een ku dhibaynin een dhib kuu geysaynin in la xidhiiriyo ama wax la siiyo sharcigu ma diido ilahay muxuu diiday inamaa yanhaakum اllahu can aladiina qaatalakum fi اddiin ayib aayadda marka ilaa saddex tafsiir baa ku jirta ilaa shan buu ibnu jawsi gaadhsiiyaa almuhim qoli waxay lehan aayaddu waa khaas oo waxay ka hadlaysaa laa yanhaakum اllahu can aladiina ay can silati الsibyaani wالnisaa'i wey yacni haweenka in laiska caawiyo gaalada iyo carruurta yararka masaakiinta yararka la caawiyo haa sharcigu ma diidin laakiin gaal weyn ama ha kula dagaalamo ama isan kula dagaalamin koo biyaa lama siin kara leeyihi wadadaalkaasay marayaan qaybna waxay leeyihiin aayaddu waxay khaas ku tahay qowm min quraysh oo kufaar ahaa oo muslimiinta wax dhibaan u geysanin bal weliba nabiga xulafa la ahaa oo sirta noo keeni jiro nabiga la shaqaynayo muslimiinta caawinayo marti gelinhayo baadka biyaha siinhayo ayib sidii qolyihii reer khusaaco kale reer bani khusaaco kale wadaadana waxa dh ayadu saasme waa caam caam weeyo gaal kasta oon wax dhiba kugu geysanin khayaanana aan la maqnayn <clears throat> inaad iskaga ixsaan fasha lama diidano waxaad siinaysana ama ka qaraabanimaad u siin ama diinta islaamka ha jeclaadaad u siin kusoo dhaweyn waad ku soo jiidi ama islaamka wanaagiisa macaankiisa arkaad yaad u siinaysa sa darta hadda markay arkaan dad muslimiin is caawana wax isisinaya waxay dhihi ruux ma walaalkaaba ma aabbahaba maya ula yaabi waa dhibban yihin ayagu ninkii xaaskiisa maqaaxyo soo wada geli ninkaasa saa iska bixi wuxu mushkila sheekh dhibka nimankaa haysta nin kasta jeebkiisu laacahaya hadday dhacdo ninku inuu islaantii wax ka bixiyo wax siiyo waxay leedahay waad mahadsan tahay waa u mahadnaqi ayaguna in maalin kale ka bixi isku daysaa mas-uuliyadda idin saaran eed qaraabada iyo xigtada iyo xigaalada aad ka warqabtaaneed ninku mas-uulba weyn uu yahayba hawshaa gaalooma taalo wax qarriban wey baaba'ay ayib xadaanaa <clears throat> muusa adugu aayadda tafsiirka lagu laabtay wuxuu sharxa intaa ka badan <clears throat> xadaana musa bn ismaaciil atabudaki yani waa min rijaal jamaca waad garanaysa qaala wuxu uhi xadaana cabdاlcaziiz bn muslim alqasmali waa min rijaal jamaca ila bna maaja can cabdillahi bni dinaar min aqaati taabiciin mowla bni cumar qaala wuxuu uhi samictu ibna cumara mawlihiisii buu ka warinaya ibna cumar baan maqlay bi hada isnaad isnaadkan buu bukhaari ku warinaya xadika laftirkiisa fi saxiixi samictu ibna cumaran maqlay yaquulu asagoo leh ra'aa cumaru soo ma arrintaada waa aabbihi ibnu cumar cabdillahi ibn cumar aabbihi wuxuu ku leeyay ra'aa cumaru cumar wuxuu arkay ibn khataab radiallahu tacaala canhu xullatan bilad buu arkay isku joog xulladdu waa marka shaygu kor iyo hoosba labisaad ka qabto isku midabka yahay shaadh iyo sarool isku eg go iyo macawas isku eg yani waxaynagu dhaqaan maxaan dhahnaa isku joog ayib isku joog hadda maxaan dhahaynaa fitashari buu iska dha waa yahay fitashari hadda isku nocon soo maa suudki suudkiina gadaa waa baab kaluu noqon hayaa suudka alaabba hoosta ku wataa ya kudaa waa yahay xullatan billad ama isku joog siyara'a eh, eh, eh, mardima leh siyaraha waa shaygu markuu muuqad yahay diilima leh maradu markay diilimo dhaadheeroo saas ah iyo kuwo gudubaa leedahay baa layaa siyara la yihahdaa yacni dunteeda ayaa saas iyo saas bay midabo u leedahay marowda isku midabtaba midab aysan lahayn sidee lama odhanayo midabkay leedahay wuxuu weeye duntii saa u gudbanayd iyo tii dadbanayd ee isgoynayey baa kala duwan midaba cad baa xagga u gudban kuwo madowbaa dabamaraya ama kuwa casoo gududan baa gudban kuwa cagaara dabamaraya taas wey ayb <clears throat> tubaacu taasoo la iibinayo isku joog wanaagsan oo quruxsan oo dharkii yaman laga keeni jiray ah haddana diilimaha lahaa oo suuqa lagu iibinay madiine lagu iibinayo cumar soo arkay tubaacu fii suuqi اlmadiina riwaayad kala cadday faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuula rasuulka ilaahayow ibtac iibso haadihi biladan buuri dharka isku joogan anacooda iibso cumar asagoo walacaghay wuu soo iibin lahaa waxaa muusahayn nabi maxamed u iibsa buuhi falbasaha xidho yowma aljumacati maalinka jumcada ah iyo wa goortay jaa'aka ay ku yimaadaan alwufudu martidu ay kuu timaado markuu wafdi kuu yimaado ila nabi sal slam carab o dhan ba u iman jirtay gaali muslim waa loo iman jiray bal wafdigu markuu imanaya waxay soo kaxaysan jireen nin khadhiibo aftahno hadla iyo nin gabya carab dhaqankaasay lahayd ninka wafdigee nabi maxamed imanhaya waa inu wuxuu soo kaxaysan niman maqaabuuro garcasoo raggii xulka ahaa ee reer ka dhashay ah iyo gabyaagoodii iyo mid aftahno asagoo daldalmi yaqaana wafdigaa kuu yimid waa inaad aduguna u keento duqaymici geelo halla yaqaanoo gafi geelka yaqaan gabaygana balaaya ku abaad u keento marka hore waxaa wada hadli labada khadiib ninka warrami wax ka warbixin reerku ka yimid waxay ku wanaagsan yihiin sharaftooda wanaaggooda tirin guulahay soo hoyiyeen waa la faantami markay labada khadhiib wada hadlaan labada gabay baa isu bixi haddii khadiibkaada laga afbato gaabyaadadan la jariyo ku dhammaatay waa inaad iska bixiso sadaba inaad iska bixiso dhaqankaasay lahayn waa inaad xoola iska bixiso dee kale ceeb baa meel lagugu qorhay saa dartee nab sal slam khadiib buu lahaa layaado haabit ibnu qays ibnu shamaas oo caan ku ahaa aftahanimadii hadalka ayib kama fii saxi bukhaari waayri gabay kanaan rag badan rag u taagna isaan ibnu saabit iyo cabdillah ibn rawaxa iyo kacab ibn rag u taagna ayib marka labada xaale nabigu la doonayo inuu si fiican u labisto oo markuu ummadda hoos taagan yahay maalinka jumcada khudbaynayo iyo marka wafdi yimaado cumar labadaasuu tilmaamaya nabi maxamed gada buu i markaa isku jooggan saa oo xidha buui falbasa yowma aljumacati wa ida jaaka alwufuud iyo markay wafdiga ku yimaadaan martidu ku timaad qaala nabi wuxu inamaa yalbasu waxaa xidha <clears throat> haadihi billadan man ruux laa khalaaqa aan nasiib lahayn laa khalaaqa nasiib lahu asaga soo sugnaan ruux ayaan daran oon aakharaba ad aan dheef ku lahayn baa xidhan wey bimacnaa isku jooggu wuxuu ahaa xariir wey siday xadii kala caddeeyen sida xadii ibn ku caddeed weliba bacda riwaayaati maxaa yeelay isku joog laga sameeyey wuxuu ahaa xariir dhar xariiru ahaa marka nabig wuxuu diidan yahay xariirta dee looma ogolan ragga ninka muslimka inuu xariir xidhaayo waa xaaraam dumarkaa loogu talagal inamaa yalbas wuxuu xidha haadihi xariirtan wey man ruux laa khalaaqa yani laa xada laa nasiiba nasiib aan u sugnaa low ruuxaan nasiib lahaynoo ayaan daran ba xidhow oo gaal ah ama gaal raaceen fa utiya nabiyu nabigaa loo keenay minha min alxariiri ama min alxullati bixulalin baa loo keenay isku mar ma ahayn riwaayo xadii kala cadday isku mar ma ahayn taa nabigu waa qaybi waa bixiyey haddana maalin kale tan xullatu cudaarid baa loo yaqaanaa middan xullatu cutaarid baa layidhahdaa maalin maalmaha ka mid oo ah, maalmihii ku dhow ayaa nabiga sal l slam bilad hadiyaa loo keenay bilad hadiyaa ah oo xariir laga samey dhar xariir ah oo fara badan hadiya loogu keenay tiibuu nabigu qaybiyey cumar buu qayb ka siiyey taas marka fa uutiya markaas qaybtaa dambe wey fa uutiya nabiyu nabigu waxaa loo keenay minha min alxariiri bixulalin biladooyin badan baa looga keenay hadiyeah fa arsal nabigu waa diray ilaa cumara cumar wuxuu u diray hadiye ahaan bixullatan hal bilad hal isu joog isku joogihii farbadnaa xiriirtaa nabiga loo keenay qayb ka mida ayuu nabigu cumar siiyey weliba isagoo maqan buu u dirayo haloo geeyo cumar oo ka maqan marka fadhiga goobta ka maqan cumarna maxaa ku dhegan hadalkii hore ahaa xariir waxaa xidha ruux ayaan daron aakhara dheef ku lahayn oo maalinka hore hadalkii baa ku dheggan fa qaala cumar wuxuu idhi kayfa albasuha nabi maxamedo seen u xidhanhayaa waqad qulta adoo ka yidhi fiiha fi lxariiri maa qulta waxaad ka tidhi riwaayo kale waqad qulta ma qulta fii xullati cuaarin saasay ahayd cumar markaasoo marka la siiy wau qaatay in lilah xidho nabigu laakiin inuu xidho omusa siinin inuu iibsado inuu haween ka siiyo intaasoo isticmaal baa furan soo maa inaad lacagaysato cadaysataba inaad haweenka ku wareejiso laxaasa iyo carruur iyo qaraabaa joogte gabdhaba waa joogaane qaala nabigu wuxuu yidhi innii anigu lam uctikaha kuma siinin biladda iyo xariirta litalbisaha inaad xidhato walaakin tabiicahaa walaakin wey inaad iibsato baan kuu siiyey aw taksuha ama ruux huwiso ood siiso ood gabar ku aradbixiso xaaskaada iyo gabdhahaada aad siiso aduu maanaa kuuri xidho ila baasha waa la xidhan karaa oo dad xidhan karaa jiro u bannaan tahay dadna looma ogolo waa la iibsan karo lacag dahabku inaad xidhato kuma banaan waa laga ganacsan karaa dahabku inaad xidhato adiga kuma bannaan nin muslimaa laakiin waa laga ganacsan ayib xaarintuna waa sidoo kale cumar marka waa fahmay hadday saa soo ma aha fa arsala xuur waarkeedaba saxaro qordheer baa laskaga tiraa tira haddiiba ninkii xidhamman laha khalaaqal u isdhaafiyeyba nin waalidkii iskooye ahaayeen akhuuhu min eh, eh, aradaaca waa la sheegaa akhuuhu min jihati alummi waa la sheegaay oo maka joogay buu u diray fa arsala waa diray cumar bihaa eh, xariirtii ilaa akhin lahu walaal uu lahaa buu u diro min ahli makata reer maka ah qabla an yuslima intuusan islaamin ninkaas wey ay walaalaha yihiin maalikiyo xadiidkan waxay ka qaateen iyo bacd alaxnaaf ka qaateen ana alkufaar laysuu mukhaatabiina bifuruuci shariica gaaladu axkaamta shariicada laga dooni maayo maxaa yeelay haddii gaalku adiga axkaamta sharciga ama axkaamta fiqiyaadka camaliyaadka wax adiga kaa reeban muslim ahaan oo gaalkuna ka reeban yahay sayidina cumar xariir asaga loo diiday oo uu xidhan waaye walaalkii oo gaala ooma soo direen bay leeyihi laakiin daliilka ama isdalka wuxuu sugnaan lahaa ama saxiix noqon lahaa haddii la caddeeyo nabiga arrintaa inuu ogaa nabiga cumar buu siiyey wuxuuna yidhi ha xihanina carruurtaada iyo haweenkaada iyo ama iibso ama daday u bannaantahay sii haddii la ogaa nabigu inuu cumar biladda u diray nin gaaloo maka joogay nabiguna saa ku qoroo ka aamusay baynu odhan lahay daliilka istidlaalkaa saxiix wey laakiin maadaama arrinta aan lahaynin asalka waxaan taagnaanaynaa maa salakakum fii saqar qaaluu lam min almusalliin qur-aanka caddeeyey in kufaartu laga rabo mukhaadaba bifuruuc shariica laakiin laga rabo macnuu waxaa weeye maalinka qiyaama waa lagu ciqaabi laakiin adduunka ka asixi maayo camal ay la yimaadaan ila biiimaanin wa islaam baabu laa yasubu waaliday wuxuu baab yahay labadiisa waalid caay maayo labada waalid af xun maysid buu baab yahay xadaana muxamed ibnu kaiir waxaynu hadaynu soo maraynay alcabdi waa nin iqa ah min rijaal اljamaca qaala wuxuu uhi sheekhaas akhbarna sufyaan الثوري قال xadaثnii sacد بن إbrahيm sacد بن إbrahيم بن cبدiرحman بن cawف <clears throat> الزهري عan xumayd بن cبدiرحman بن cawف الزهري sacد بن إbrahيm waa la yaqaana waa nin ثiقة xuja min rijaal الجamاعة الزهري waa warasadii cبdiرحman بن cawf ka tarantay wey عan xumayd بن cبdiرحman بن cawف الزهري ثiqة min rijaal الجamاعة عan cabdاللahi بن cمri قاala qaala النabiy nebigu wuxuu yidhi min الكabاa'iri kabاa'irta waxaa ka mida alkabaa'ir tacriifkeeda iyo taxdiidkeeda muran badan baa ka jira laakiin qur-aanka iyo sunnada waxay caddeeyeen in hunaaka kabaa'ir hunaaka saqaa'ir in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawn ayib ibn cumar waa soo lahaa habeen dhoweyd ma alkabaa'ir kabaa'ir iyo saqaa'ir inay jiraan qur-aankuna waa caddeeyey sunnaduna waa caddays laakiin taxdiidka maxaa kabiira ah maxaa sagiira ah waa masale khilaafee bayna salaf ibnuqayim cabaar buu waday adu tacriif buu sheegaa uu ka soo gooriyo bacdu salaf tacriifkan wuxuu leeyahay kabiiradu waxaa weeye waa shay kastoo fi dunyaa xad leh dembi kasta oo xad iyo cuquubo leh sida zinadoo kale shurbu khamrigoo kale macaanku dhadaayo qadaafkoo kale sariqadoo kale xad bay leedahay xiraabadoo kale yani waa kabiira min alkabaa'ir dembi kastoo xad ku leh fi dunya ama lacnad lagu sheegay ruuxi sameeye ama cala lagu sheegay ama cadaab inuu aakhiro leeyahy lagu sheegay wixii intaasa ah lagu sheegay waa kabaair wey intaa waxaan lahayna xuuna kabiira maaha tacriifkaas waa ku ron in la yidhahda hal xadido waa sagaal waa toddobaatan laftirkoodu ma tabar badno waxaa raajixa ah in aysan kabaa'irtu lahayn xad mucayan ah xad mucayana ah ma laha mana suurtagelgaysa in la xasriyo laakiin toddobaatan iyo dhowrka uu sheegay dahabi dabada qabo intaasaa baa khatar eh waa la iska ogaada wey min alkabaa'iri kabaa'irta waxaa ka mid a an yashtuma arajulu ninku inuu caayaa ka mid a waalidayhi inuu jaa'ifeeyo ama ku caraatama labadiisii waalid baa ka mid a kabaa'irta faqaaluu waxay dhaheen saxaabadu kayfa yashtim kayfa yashtum see u caayayaa ruuxu waalidkii ma dhici kartaa ruux inuu waalidkii caayo wey waa arrin qariibsay dabcigaa diidaya waalidkaa cay wax ka sheeg aduu xataa gaala ba diidaysaba qaala nabigu wuxu uhi yashtum wuxuu caayaya alrajula nin buu caayi yacni aba rajuli wey ama waalid rajul baad caayaysa fayashtumu abaahu wa ummah nin baad caayi oo asaga baad caaya markaasuu intu ruuxuu xad gudbiyo aabbaha wuxuu u gudbi waa macquul nin baad dhihi asagaad jaa'ifeeye wax ka sheegi adiga ku caayi maayo ee dariisa waa mid batraanoo waalidka u tallaabayaba adiga iyo hooyada iyo aabahaba isku darahaya waxaa kaloo macquula sida bacdi riwaayada caddeeyeen ruux baad aabbihii caaya adna aabbaaba caay haya hooyadii baad caaya hooyadaaba caay idan hooyadaa meesha maxaa keena dhibkay usoo jira adigaasaa u noqday idan halkaa waxaa laga qaadanaya marka ruuxu wuxuu sabab uu ku yeesho ama asaga uu sabab u noqdo in loo nisbayn karo muxuu nabigu u nisbeeyey nabig wuxuu yihi waxaa kabaa'irta ka mida ah mid inuu aabbihi hooyadii caayo markuu fasirayna wuxuu ku fasiray nabigu sabab u noqotay aabbaha in la caayo idan waxaad sabab ku noqoto mubaashira aad u noqoto waa lagu tirin karaa fi dunya wa fi akhir labada waa lagu tirin karaa taasaa laga qaadanaya xadaثna mxamed bn salaam albikandi qaala akhbarana makhlad bn yaziid alqurashi alxiraani alxaraani saduuq lahu awhaam min rijaali muslim <clears throat> wاlbukhaari qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj waa ninkii xaafidka waa nin xaafid ah iqaa imaam xuja ila anahu yursil wayudlis ayضa can الضucafaa ana min rijal jamaca qaala wuxuu uhi samictu maxamed xaariث ibn sufyaan almakhzumi almaki waa nin maqbula ninkan maqbul bimacnaa ضaciif ama layin اxadiiث ma lam yutaabac cinda alxaafid yazcum isagoo sheegaya ana curwata bni ciyaad ibna cabdin ninkan waa nawfali maki ah iqa ah iqa min rijaali muslim والnisaa'i wاlbukhaari fi اladab ahbarahu wuxuu u sheegay yascumu asagoo sheeg ana curwata bnu ciyaad ahbarahu curwat bnu ciyaad baa u sheegay annahu curwe samica inuu maqlay cabdullahi bni cumar yaquul asagoo leh cabdullahi bn camr bn caas baan rabaa yaquul asagoo leh min alkabaa'iri kabaa'irta waxaa ka mid a cinda allahi ilaahay agtiisa ku waaweyn an yastasibba ruuxu inuu sabab u noqdo arajul ninku inuu sabab u noqdo liwaalidii yacni lishatmi waalidii ruuxu inuu sabab u noqdo waalidka in la caayo sabab hadaad u noqoto oo tasabub iyo sawiya ad u noqoto waalidka in la jaaifa wax laga sheegaayey kabaa'ir bay ka mid tahay kabaa'irtay ka mid tahay waana xadiid xasanu isnaad ah baabu cuquubati cuquuqi اlwaalidayn masaladaa la jooga sadaanka baa la joogaa aya wax yaran ku dara markaas baabu cuquubati cuquuqi اlwaalidayn labada waalid oo lagu caasi garoobay cuquubada ay leedahay cinda allah wa cinda rasuulihi baa laga hadlaya xadaثna cabdالlah bn yaزيid almaki abu cabdiرaحman almuqri min kibaar shuyukh الbukhaarي min rijaal الjamaca <clears throat> qaala xadaثna cuyaynaة bn cabdiرaحmaan ibn jawshan saduuq min rijaal الsunan wاlbukhaari fi اladab can abiihi oo cabdiرaحman ibn jawshan ah asna waa basri iqa min rijaal الjamaca wuxuuna ahaa waa sodogii waxaa weye abi bakra abi bakra gabadh dhalay buu qabay marka sodog baa loo ah Eh, sodonkiisu wax ka warinaya marka can abi bakrata eh, nufaac bn xaari can inabiyi qaala maa min dembin nabig wuxu uhi ma jiro ajdaru ka mudnaan leh ama kaga habboon an yucajala in loo soo dedejiyo lisaaxibi dembiga ruuxii sameeyey alcuquubatu cuquubo iyo balaayo iyo cadaab iyo masaa'ib loo maca maa shay lala qaba yudakharu loo kaydinay lahu asaga oo min albaqyi oga mudnaanle iyo waqadicati raxm yani dembi in adduunka lagu ciqaabo ka mudnaan lama jiraan weeye xadgudubka ruux lagu xadgudbo la dulmiyo ilan waa dulmi mujaawasat wey xadgudub batraannimo iyo qaraabadoo la gooyo wa qaticat raximkoo la jaro qaraabadaas ama maxaarim ha noqdeen ama ajaanim ha noqdeen curfigaa loo celin wixii qaraabo loo yaqaano wey qaraabo marka layahdana waa fogtahay abu talxa beerta uu bixiye bayruuxaa nabigu markuu yidhi qaraabada araa waxaan arkaa an tajcalaha fi alaqrabiin dadkii qaraabada ahaa ee beertii bayruuxa uu abu siiyey waxaa ka mid ahaa mucaad bnu jabal iyo ubay ibnu kacab baa ka mid ahaa ubay ibnu kacab iyo mucaad ibnu jabal iyo abu awowga toddobaad ba yimaadaan abtar ahaan sooma arta qaraaba meesha marayso adow qaraaba waxaa u taqaana hooyada iyo eddada iyo ilma adeerta waxaa waadihi midka ilma adeerka saddexaad ilma koraad badhi koraad wax koraad la yahay ma jiraan dadku waa qaraabo wey ayib waa laska yara hawsha ayada marka taas wey taa wey maxaa qaraabadoonnimo ah sharcigu ma xadaynin curfiga caadada looyaa eh, loo celinaya wax kale hadday wey salaanta waa qaraabanimo bulluu arxaamakum walow bisalam ba xadiid xasana riximkiinna qooya oo xidhiidhiya salaan ba allah ka dhigay wax kale iska badal salaanta laftigeeda waa xidhiir wey maa min dambi ma jiro ajdaru ka mudnaa laana kaga habboon an yucajala in loo soo dejiyo lisaaxibi alcuquubati loo soo dejiyo maca maa shay lala qaba yudakhalu loo kaydin lahu ninka dembiga sameeyo aakharo cadaab ah cadaabka loo kaydinayo min albaqyi oga mudnaan leh baqyiga oga mudnaan leh in adduunka lagugu cadaabo xadgudubka dulanka wey iyo waqaticat raxim raximkoo la gooyo ayib xadiidkana waa min azawaa'id laysa fi saxiixayn xadaثna الxaسن بن bشr بن slm أbu عalي الكوفي waa صaدوq يkhطi min rijaal الbخhاarي والتirmidي والنasائي qاala wuxuu uhi sheekhaas xadaثna الxaكم بن cabdالmلك الquraشhi albصri ضaciif can qتاada بn dacاmaة الsaduسي asna waa nin ثiقة xuja min rijaal الجamاعة إla أنhu yudls can الxaسن بn abi الxaسن الbصrي asna waa min ثiqاaت التaaبiciin asna waana irsaaliya waana tadliisna waa leeyahay can cimraan بn xusayn qaala wuxuu ihi صaxaabigaas qaala rasuul الlah rasulka ale wuxuu yidhi maa taquuluuna maxaad ka leedihiin wa fii riwaaya maa tarawna ma taquuluun maxaad ka leedihin fi zina zinada yani fii xukmi zina hal hiya min alkabaa'ir aw maxay tahay saxaabay zinada ka warrama ma kabiira mase kabiira maaha wa shurbi alkhamri iyo khamrada la cabo iyo wasariqa tuugnimada qulnaa waxaanu nidhi allah wa aclam ilahay rasuulkiisa u ogaal badan ayagaa og hor oradka lama raba mogtahay musala maadaama nabigu uusan caddaynin laa tuqadimu bayna yaday illah wa rasuulihi qaana wuxuu hunna intaa la sheegay iyo in ka badanba hunna alfawaaxish fawaaxista la sheegay qur-aanka lagu cadeeye ayaga wey wa fiihinna waxaa ka waajibhaya alcuquuba xad baa ka waajibay iyo cadaab alaa unabikum laakiin ma idiin sheegaa biakbar اlkabaa'iri inay fawaaxish yihiin kabaa'irna yihiin nabigu waa qariray laakiin akbar kabaa'ir baan sheegahayaa ashirku biاllahi caza wajal wa cuquuq اlwaalidayn ilaah loo shariig yeelo ayaa akbar اlkabaa'ira iyo labada waalidoo caasi lagu noqdo la ihaanaysto la yeeli waayo lagu adkaado wa kaana nabigu wuxuu ah mutakian mid janjeera ama dangeego dh dhinac u jaqilaysay faxtafaza markaasuu jilba jugsaday ixtifaasku waa maxay waa adoo intaad soo fadhiisay jilbaha dhulka dhig jilbaha intaad ku istaagtay baad si fiican u istaagaysa jilbaad ku fadhiisanaysa faxtafaza wuu jilba jabsaday ama wuu jilba jogsaday qaala wuxuu ihi wazuur alaa wa qowlu zuur wey beentana iska ilaaliya marag beenaadka iyo beentana iska ilaaliya sheekhu <clears throat> xadiidka wuxuu xukumay inuu yahay daciif اlisnaad fiihi cancanat xasan albasri wاlxakam ibn cabdilmalik ضaciif walaysa fii shay min kutub الsita lakin si raajix xadiidku waa xasan min xayu qawaacid اlxadiid haddii la maro xadiidku waa xasan maxaa yeelay dacfiga alxakam ibn cabdilmalik baa ugu daran ninkaasna waa la mutaabaceeyey cinda طabaraani fi اlkabiir wa fi musnad الshaamiyiin iyo bayhaqi iyo xaari bn usama fi musnadihi intuba waxay ka wariyeen maxamed bin atanuukhi iyo cumar bn saciid adimashki waxay warinayaan labadaas in saciid ibnu bashiir alasdi uu mutaabaceeyey alxakam ibn cabdilmalik can qataada idan xakam ibn cabdilmalik waxaa mutaabaceeyey saciid ibnu bashiir alasdi can qataada laakiin saciid ibn bashiir alasdi riwaayatu can qataada dacfi baa ku jira cinda almuxadiiin laakiin sida raajixa riwaayat eh, saciid ibn bashiir can qataada waa xasana ama riwaayatu can hayri qatadana waa saxiix sida raajixa asaa darteed xadiidku wuxuu leeyahay mutaabacadaas marka wuxuu noqonayaa xasan ama cancanat xasan albasri xadiidku shawaahid buu leeyahay shawaahiddiis waxa ka mid a xadidkii abu hurayra waxaa kaloo ka mid a xadiidu anasin baa ka mid a saa darteed xadiidku waa xasan sida raajixa waxaan arrintaa maray alxaafid ibn xajar fatx wuxuu leeyahay wasaadu xasan buu leeyahay waxaa kaloo sidaa maray ninka loo yaqaan nabiil nabiil ninka loo yaqaan iska anisu saalasna saasuu marayaa idan waxaynu maraynaa xadiidku bishawaahidihi bimutaabacati inuu yahay xadii xasana baabu waalidayn baabu bukaa اlwaalidayn halka miyaan istaagnaa waxaa ii hadhay shanta daqan ku darhaya xadaana bukaa lwaalidayn labada waalid oohintooda u baab yahay labada waalid in lagu ooyaan xumaynaad xumaysa darteed ama hadalkoodoo diidda darteed ama caasinimo xaggada ka timid awgeed xadaana xamaa ibnu slma abu salmة albasri can ziyaad ibn mikhraaq albasri waa habeen horan soo marray abulxaaris albasri waa nin iqa isaguna oo min rijaali abi daawuud wاlbukhaari fi اladab can taysalata ibnu mayaas waa ninkii maqbuulka aynu soo marray anahu sami ibn cumar yaquul ibnu cumar buu maqlo yaquul leh bukaau اlwaalidayni labada waalidoo ooyaay oo laga oohiyo la xumeeyo min alcuquuqi caasinimadkay ka mid tahay iyo walkabaa'iri kabaa'ir dunuubta waaweyn waalidkaa oo ilmayo ooye ama booye waxaa tidhahdaba xuma inaad darteed ama dhibaad dhibtay owgeed waxay ka mid tahay caaqnimo caaqna waa taqaana wuxuu xukunkiis ahlu naar weeye haddaan rabbi cafiyo subxana wa tacaala iyo dunuubta waaweyn ba ka mid yahay xadiidkuna waxaan soo marray isagoo dheer baynu soo marray raqamka sideedaad baynu ku soo marray xadiidkii dheeraa ibnu cumar uu sharxayo weeye ninkan wuxuu ka mid ahaa qolyii khawaarijta najadaadku ka mid ahaa wakiil loo sharxay baabu dacwat اlwaalidayn labada waalid ducadooda u baab labadii ku dhashay hadday kuu duceeyaan kuwa la baryaan maxaa dhacahay xadaثna mucaad ibn fadالة الزهrاني min kibaar shuyukh الbخhاري وmin rijaal الجamاعة qala xadaثna هiشhاam ibn abi cabdالlahi dastawائي wa ثiqة habt rumya bاlqadr min rijaal الجamاعة can yaحya bn abi kaثيir الطائي اليamاmي wa ثiqة habt إla أnhu yudls وyursil min rijaal الجamاعة can abi jacفر almuؤdin الأnsاrي maqbul layn الxadيث ma lam yutaaبc min rijaal الsunan والbخhari fi الأdب أnahu sheekh abi jacفر samica wuxuu maqlay abaa hurayrata yaquul asagoo leh qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi alaau dacawaatin saddex allabari ama saddex duco mustajaabaatun waa la aqbalaa lahunna lidaaci ninka allabarya waa loo aqbalaa saddex allabari ama saddex duco ninkii ku ducaysanaya ama ay ka soo yeedheen waa loo aqbalaa waa laga ajiibaa laa shaka shaki ma laha fiihinna yani fii ijaabatihinna saddexdaa duca ama saddexdaa allabari in la ajiibahayo shaki ma laha ducada ruu la dulmiyey habaarkii ruuxaad dulmiyaood ku xadgudubtay hadduu ku habaaro waa kugu dhacaya aajilan aw caajilan bal nabiga waxa ka su xataa gaalku hadduu ku habaaro oo dulmido in laga aqbalhayo nabiga nabi maxamed oo so lama dhin wamaa ducaau lkaafiriina ila fii dalaal nabigu wuxuu idhi inaad dulmido laguma dirsanin ducadu iyo dulmigu waa iswadaan maxaa yeele ama kufruhu fafujuuru calى nafsihi laakiin ducadu waa dulmiga ku timaado laga aqbalaya adaan ku xadgudbay lama ogolo iska ea marka ruuxa madluumka ducadiisa iyo wa dacwat اlmusaafir ninka socdada alla ah barigiisa ruuxa ibnu sabiilka waa laga ducaysaa musaafirka meelaha socda rafaadsanee tuulihiisa u socda mooga hore loo siiyaa khayr allah ku siiya halis wey marka ruuxa musaafirka ah ducaysa waa la aqbala baryan waa soo bax magaalo weeye hudheelaha iska dhici waagi hore reemiyigu waa ismartiyaanoo way issoo dhoweeyaan laakiin marka magaalo la joogo ninka waa un la sagaa waa laga dhaqaaq hudheellaa jira iyo hoteelaa la seexdaayo oras ka dhex magaalada maqaxina waa furan tahay bal qaacida waxaa soo baxay la ree magaal isma martiyaan baa soo baxday hawshaa ka warrama khatar wey wadacwat lmusaafir ruuxa musaafirka alla berigiisa waa la aqbalaa wa dacwat lwaalidayn labadii ku dhashe ducadan waa la aqbalaa calaa waalidima ay habaaraan calaa weye liwalidan waa calaa labadu waa hadday ku habaaraan waa la aqbalaya habaarkoodii iska ilaali meesha ayada xadiikan waa xadii xasana shawaahid fara badanna waa leeyahay adaa bilahi towfiiq sal allah w sl ala